qaybyaalo saddexayna yihiin calaamadaha ficilka oo mu'alifka waa محamed ibn محamed ibn dawud asinhaaji almacruuf bibn اajrumi calaamadaha uu sheegay oo afartaa inay saddex u qaybsamayaana kuu cad marka saddexay u qaybsamayaan qisminay u qaybsamayaan qismigoo yaktasu gaar ku ah bidukuuli gelitaan cala lmaadi maadi uu galo qismi ka mid ah wuxuu gaar ku yahay ficilka maadiga inuu galo wa huwa qismigaasu taau ta'niisi waa dhidigaynta taadeedii taadii asaakinatu ee reebaneed waa qismin qayb u qaybsamaa qismigaasoo yaktasu gaar ku ah bidukuuli gelid cala lmudaaric mudaaric uu galo wa huwa qismigaasuna asiinu siinta wey iyo wasawfa waa qismin ayuu u qaybsamaa qismigoo yushtaraku la wadaagsado baynahumaa bayna almaadi wاlmudaaric wa huwa qismiga la wadaagsadaana qad wey saddexdaas u qaybsamaa waqad taraka musanifka ibn اlaajrumi wuxuu ka tegey alaamata calaamata ficli اmri ficlu amarka calaamadiisi waa ka tegey ma sheegin ma sheegin calaamad lagu oqonsado ficlu amar nooma uusan sheegin sababta uusan u sheegin culummadu waxay yidhaahdeen waa laba mid ka mida ah, laba midk mid ka mida ah. inuu ku socdo ibnuاlajrumi dariiqadii kuufiyiinta culummada naxwooley laba dariiqa ah, u waaweyna ku kala socdaan qolo waxaa la dhaha kuufiyiin caliy bnu xamsa alkisaa-i aushiiq qolana waxaa la dhaha basriyiin fi maweyhi aushiiqa camar ibnu cثmaan ibnu qandar marka labadaas dariiqay ku kala socdaan waxyaalahay marka isku khilaafsan qoladan kuufiyiintu waxay qabaan ficilka dhamaada laba uqaybsamada maadi iyo mudaaric oo amarkiina muqtadacun min almudaarici ay leeyihin ah, qismi gaara maaha waa muqtadac mid laga soo goostay min almudaarici mudaarica laga soo goostay leeyihin sidaas darteed waxay leeyihin waa in laga soo goostay ku fahmeen amarka waxaa lagu bineeya wixii mudaaric lagu jasmiye anagii qaacidada ku qaadanay wاlmru yubnىa calىa maa yusabu bihi mubaaric amar waxaa lagu binaya wixii mubaariciisa lagu jasmin jiro marka waxay yidhahdeen amarku waa qayb kamida mubaarica waa muqtadacun qayb laga soo qaatay min almubaaric sidaas darteed qayb gaara maba ah inuu wadadaas ku socdaa waa dhici kartaa saas uu iskaga daayay oo leeyahay qayb gaara maba aham waxaa kaloo dhici karta sababku iskaga daayay ay tahay calaamadda amarka waa calaamad qarsoon calaamadda amarka xoogaa waa culusta marka sababku iskaga daayo waxaa dhici karta inay tahay licusrihaa wa gumuudihaa cala almubtadi licusrihaa calaamaddan waa ku culusta wa gumuudihaa waana ka qarsoon tahay cala almubtadi qofka bilowgaa ah. maxaa yeelay calaamada amarka laba shayay iska saaranta laba shayoo laysi saarayn wey hal shay maaha shayga hadduu hal shay yahay waxaa la ihahdaa basiid hadduu laba iska saaran yahana murakabaa la marka calaamadda amarka waa murakab maxaa lagu gartaa amar dalaalatuhu cala dalabi wa qabuuluhu yaa almu'anasati اlmukhaadaba ama sida waxaa tidhahda dalaalatu cala dalabi maca qabuulihi yaa almu'anasati اlmukhaadabati aw nuuna tawkiid kitaabkaa wata kuu dhigaa taas darsigaaba nooga bilowda waa kana marka labadaas sababoodu mid uga tegey dii lagu weydiiyo ah, dii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo muxuu uga tegey ibnulajrumi calaamadda amarka laba mid uga tegaad leeda laba sababood middood imaa annahu jaarin calaa dariiqati اkufiyin inuu ku socdo dariiqadii kufiyiinta waa mid wa imaa inuu uga tegey licusrihaa wa qunuudihaa cala almubtadi calaamadan inay ku culus tahay oo ay ka qarsoon tahay qofka bilowga oo isleeyahay war hadda kitaabkaana bilowa loogu talagalaye qofka bal kutuba hadda buu ku fahmi doonaa waa laga dayay culays waana laga ilaaliyaa ardada marka ay bilowga yihiin naxwada laguma sii daayo sax ma waxaa la yidhi waxadan oo naxwo la-aan dadka dhigay waxay tahay arday jooga ajruumi oo alfiya lagu dul sharxay qawaacidka alfiyada maanta waxba iska qoraa waxba kama fahmaayo shan buuga u buuxda hal xarafna miya ardada saasaan naxwo la-aan dhig laakiin haddii marka hore loo fududeeyo marka kawaadka u mara xoogaa loogu daro marka uu gaaro muwasilu dulaab waadkii wixii o dhan kutubtii loogu tega maxaa culummada kutubta saas ugu kala yaryareeyey in qaybtan mar la qaato marka ku xigtana qayb kale la qaato marka ku xigtana qayb kale la qaato oo aan isku mar la qaadan karin ee isku mar haddii la qaadan karo hal kitaaba ay ka qori lahayd naxwada halkaas kitaaba laga bartaa haddii marka xikmaddii kutubta loo kala waaweyneeyey aad ka tagto ood hal mar ku sii daydo xikmaddii culummadu kutubta u kala waaweyneeyana meesha ka maqan lagana faa'iidaysama lagana faa'iidaysamaa naxwadaada marka waxaa ka saxan inaad ilaalido xikmaddii culummadu kitaabyan mid dhexe mid weyn ay u qoreen xikmaddii inaad ilaalido oo maalinka ardayba maalintaas meeshuu joogo wax uu qaada karo aad siido wax uu qaadan karo aad marka inay calaamadan licusrihaa waqumuudi cala mubtadi sidaas darteed uu uga tegey saasayna shuraaxda ajrumiga ay sheegaan waqad taraka wuu ka tegey musanifka ibnu اajrumi calaamata ficli اmri ficlu amarka calaamadiisii waa ka tegey wahiya calaamadiina dalaalatuhu amarka tusidiisa weeye calaa alabi dalab uu ku maca qabuulihi aqbalidiisuna ay la jirto yaa almukhaadabati gabar lala hadlayo ya-deed uu aqbalo aw nuuna tawkiidi ama ataynta nuunteed uu aqbalo waxaa la rabaa in uu horta dalab tuso kelimaddu waa inay dalabku tusto fiiri qum alwi istaag iiri maxaa lagaa dalbay istaag in inaad samaydo waxaa lagu yidhi wqd uqcud fariis waxaa lagaa dalbay fadhi wa laha inaad keento ood samaydo arrin la fadhi inaad lagaa helo waa war fadhi ha lagaa helo wey alwi maxaa lagaa dalbaday qoraal in lagaa helo undur alwi ilaa ma yanfacuk maxaa lagaa dalbaday fiiro horta dalabu tusa adaa wax lagaa dalbada undur ilaya aanku ah, waxbaa lagaa dalbay sooma dalab waa inuu tuso soo fiiro ta labaadna waa hal haween oo lala hadlayo ah, ama qof dumar oo lala hadlayo ya-deedi inuu aqbalo oo markaad tidhahdo qoom taas waa nin keligiisa markaad amraydo markaad amraydo gabar keligeeda maxaa leedahay quumii gabar yahay istaag waqcud warniyahu fariiso gabadhii maxaa leedahay uqcudii gabar yahay fariiso ya waxay tustaa hal qofoo dumar oo lala hadlayo ya-daasa tuse ogtub niyahu qor gabadhii maxaa uktubii undur gabadhi maxay leedahay undurii marka waa inuu labadii marka waa laisla halaafiyey hadda quumii dalabna way tustay ya-diina way aqbashay waxaa la yidhi marka kelimaddu hadday dalab tusaydo dalab waa ku tuse nazaali deg nazaali nazaale waktiga xarbaday carabtu isticmaali jireen fardaha lagu socdo mogta goortii dagaalkaa la yidhi nazaali nazaali nazaali ay leeyihi deg deg deg ladaa taagada faraskaa lagu duldula ah, nazaali nazaali ama sah amus meh ka joog arrinta ad samaynayso siidi meh kelmadahaas waa dalabay tusayaan laakiin ya ma aqbalaan carabiga ka mid maaha nazaali carabiga maaha sahi carabi maaha mehi carabi maaha marka fiiri sah amus meh ka joog arrintaas nazaali deg saddexdan kelimo iyo kelimadaha lamidka dalab waa kutusaya oo nazaali waxay tustay in lagaa dalbanayo degitaan sahna aamus in lagaa dalbayo mahna ficilkan inaad gacmaha ka laabato in lagaa dalba laakiin ma aqbalayaan ma aqbalayan marka lagu leeyahay carabtu ma isticmaalin wey ma aqbalayaan iyo ugu daro oo arabka carabiga lagama helo nazaali sahi mahi carabiba maa wax carabo ku hadlay lama arko marka ma aqbalayaan ila kelmadda adugu ma dhigi kartid soomaali maahan ma saad rabta kama dhigi kartid waa in sida carab u isticmaashay u ah, isticmaasho marka kelmadaha noocaasa oo dalabkii tusaa aanna aqbalaynin ya-da waxaa la idhahdaa ismu ficli amr ismu ficil amra la idhahda fiiriya kelmadahaas waxaa la yidhahdaa ismu ficli amr waa laga ko kelimadu hadday ya-u muanasa mukhadaba aqbalayda yaa muanafati muakhada waa aqbale waa la geli karaa laakiin daraf tusime faare anta adiga taquumu waad istaagi gabadhii maxay leedahay anti taquumiina ya-dii way aqbale anta taktubu adugu waad qore ninkii waa saas gabadhiina anti taktubiina anta tadribu waad garaace gabadhi maxay leedahay tadribiina tarkabu waad kore gabadhi maxay leedahay tarkabiina yadi way aqbale kelmadaada laakiin dalab tusine kaasna ficil mudaarica leedahay ficilka mudaaric yadan waa aqbalaa laakiin ma tusayo dalab ma tusayo ficil mudaarica leedaha marka halkaas maxaan ogaanay kelmadu dalab kaliya hadday tuso yana aysan aqbalayn maxaa la idhaha ismu ficil amr ah. hadday ya'dii aqbalaydo dalabna aysan tusaynin maxaa la idhahdaa ficlu mudaaric hadday dalabna tusaydo ya'diina aqbalaydo isku darsatana ficlu mrin markaas waa kala xadiid waqad taraka wuu ka tegey musanifku calaamata ficli اmri wa hiya calaamada amarku dalaalatuhu waa ficilka tusidiisao calaa dalabi dalab uu tuso maca qabuulihi aqbalidiisu iyadoo la jirto iyo almukhaadabati gabar lala hadlayo ya-deed uu aqbalo ow nuuna tawkiidda ama adkaynta nuunteedi u aqbalo wadaalika tusaale wktub qor wandur fiiri isku wada iraam hal mid haddaan iraam inta kale waa la qum ficlu amrin mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min اlإxraam wafaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta ficlu amar hal nin markaad amrayda iraabkiisu intaas waxaana ma noqdo boqol kelima haddii la keeno kun waa halkaas iraabis yuusan kaa lexle kulli asaas ku wada wqcud uqcud ficlu amrin mabniyin calى sukuuni laa maxal lah min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiru anta waa hal markaad amray waa noocaas uktub iyo undur waa saas wuxuu ku yihi faina haadihi اkelimaati kelimooyinkan kelimooyinkan alarbaca afartaa daalatu waa mid tusayda calىa dalabi xusuuli اqiyaami istaag soo xasilintiis in lagaa dalbaa wlqucuudi fadhi soo xasilintiis in lagaa dalbaa wlkitaabati qoraal soo xasilintiis in lagaa dalbaa wاnadari fiiro soo xasilinteed in lagaa dalbaa kelmadahan afartaa saasay tusa haddii lagu qum waxaa lagaa dalbaa istaag soo xasilido haddii lagu uqud fadhi inaad soo inaad samaydo haddii lagu yidhi uktub qoraal inaad samaydo aa lagaa dalbaa haddii undur fiiro inaad samaydo intaas wey maca qabuulihaa ayadoo inay aqbalayda ay la jirto yaa almukhaadabati gabar lala hadlayo yadeeda way aqbale fii naxwi quumii gabadh haystaag wacudii gabar yahay fariiso way aqbale icraabkeeda maxay leedaha quumii ficlu amrin ah, mabniyun calaa xadfi nuuni maxaa yaele qaacidadu waa maxeen waاlmru yubnaa calaa maa yusawi bihi mudaaricu mar haddii yaa mnaf mkhadaba ficilka la socoto mudaarica muxuu ahaa afcaalqamsa la dhii afcaalqamsa la dhihi jiray maxaa lagu jasmi jiray xadfunuun amarkana xadfunuuna lagu biray mar hadday yaa mnaf mkhadaba la socoto maxaa yeele mudaaric yaa mnaf ay gashay afcaalqamsa la dhihi jiray tafcaliina waxaa lagu jasmi jiray xadfunuun amarkan yaa mnaf mkhadaba la socotana waxaa lagu binaynaa xadfunuun wاlmru yubnى calىa maa yusam bihi mudaaric marka waxaad tidhaahdaa qumii ficlu amrin mabniyin calىa xadfi nuuni laa maxala min اlإxraam wayaa muanafati mukhaadabati faacil mabniyin calى sukuni fi maal rafc waa faacilka wayaa muanafati mukhaadabati faacil mabniyin calى sukuni fi maxali rafc waa sida ugu fududoo loo exraabo siyaalo badana loo exraabo waxaa kaloo dhihi karaa wayaa walyaa damiiru muttasilu damiiru muttasilu lilmufradati muanafati mukhaadaba في محل رفع فاaعل waa la dhihi karaa lakin sida horaa ka fudud waqcudii yada ha mawni ala sukun waa la mar walba yada xarafka waxa saarana lafdiga madniga waxa saarana siisa lagu bineeyo war kale male waqcudii uqcudii ficlu amrin mabniy calى xadfi nuuni laa maxal min اعraab wahiya lmuanasati mukhaadabati faacil mabniy calى sukuni fi maxali rafc ow maca qabuuliha inay aqbalayda waa inay la jirto nuuna tawkiid nuunu tawkiid kelimadu waa inay aqbalayn fii naxwi uktubanna ninyahu qor wanduranna ninyahu fiiri ilaa maa ilaa maa shay fiiri yanfacuka wax ku taraya ku anfacayo fiiri uktubanna qor wanduranna fiiri ilaa maa shay fiiri ilaa maa kii fiiri bimacnaa aladii ka dhig maada ilaa maa kii fiiri yanfacuka adiga wax ku taraya huwa maagu waxa ku anfacaya fiiri ogtubana iiriya wاlmru yubnى calىa maa yusamu bihi mudaaricun mudaarica markii uu la xidhiiro mudaarica markii uu la xidhiiro nuunu tawkiid maxaa lagu binay jiri mudaaric nuunu tawkiid la xidhiirsata maxaa lagu bineeya fatx amarka nuunu tawkiid la xidhiirsatana waxaa lagu bineeya fatx wاlmru yubnaa calىa maa yusaw bihi mudaaric uktubana ficlu mri mabniy calى اfatxi laa maxala min اlcraab وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقدير أنت ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل من العراب وحرف وانظرنا انظرنا فعل أمر مبني على الفتح لا محل من الإعراب ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب إلى وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقدير أنت فاعله إلى ما فيري مركز هل كان آد فيري إلى حرف جري مبني على السكون لا محل له من الإعراب إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما اسم موصول بمعنى الذي واسم موصول الذي أي لمت آه. الذي أي لمت ويكون معنى ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بإلى إلى ذات الوجه آه. واسم مبنية أسماء ما يغير قيب سمي جرتين صدح ظاahir mdmr mbhm ismawsuulku yuu ka mid yahay mbhm mbhamku muxuu ahaa mabni mdmr iyo damiir iyo mbhm labadoo mabni ahay maadaan ism mawsuul wey waa mawsuulka mawsuulna waa mabni marka ma ismu mawsuulin bimacna ladii mabnin cala sukuuni fii maxali jarin bila aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bindur yanfacuka huwa maaduu ku anfacaya iiri faacilku meesha u laabana ilaa maa fiiri she ilaa maa kii fiiri yanfacuka ku anfacaya huwa maagu adiga fiiri yanfacuka ku anfacaya huwa maagu faacilka yanfacu meesha u laaba adoon lagu ixraabin inaad hore ka fahamtaa la rabo soo ma jeedin yanfacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu ilaa maa maad u laabana والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول اسم كستoo موصولة laba شhay u baahan اسم kastoo موصولة laba شhay u baahan waa maxay silo iyo caaid caaidka waa damiirka u laabaan ah. silo iyo caaid marka jumladan waa silo jumlada silada noqotaana maxalka xraabkuma le toddobada jumlo oon maxalka xraabka ku lahaynay ka midta ah. toddobada jumlo oon maxalka xraabka ku lahaynay ka midta jumlada silada noqota ah, markii labaad ayna soo marayna sooma intaan hadda dersigan wadno horaad midka hore usoo qaado oo silatu mawsuul noqoto hmm. dadka gabana waa og yihiin meesha lagu soo maray midna haddii la weydiiyo halkaa lagu soo maray jawaab la yaab loo bixina والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل ينفع waay as'ila fiiri su-aalahan su-aalahan berri waa ku sugayaan iska soo diyaari waxaan ula jeedaa berri waa dersiga dersiga ku xiga maa hiy maxay tahay calaamaat ficli ficilka calaamadiisu jawaaba lagaaga raba ilaa kam qismin meeqa qaybooday tanqasimu u qaybsamayda calaamaat ficli jawaabaa lagaaga raba ma hiy maxay tahay alcalaamaatu calaamadaha alatii calaamadaha taktasu ku gaarka bilficli maadi ficilka maadiga jawaabaa lagaaga rabaa kam calaama meeqa calaama taktasu ku gaara bilficli mudaaric jawaabaa lagaaga rabaa ma hiy acalaamatu maxay tahay alatii calaamada tushtaraku la wadaagsado bayna almaadi wاlmudaarici jawaaba lagaaga rabaa ma hiy maaani macaanidu maxay tahay allatii macaanida tadulu ay tusaydo calayhaa macaanida korkeeda qad maxay tustaa macaanida jawaaba lagaaga rabaa calaa ayi shayin shaygee tadulu tusaydaa taa u taanisi dhadigaynta taadeeda taada asaakinatu reeban jawaaba lagaaga rabaa ma huwa macnaa macnuu muxuu yahay aladii macnaa tadulu ay tusaydo caleyh korkiisa asiinu wasawfa macnahay tusayaan sheeg jawaaba lagaaga rabaa wamafarqu farqiga muxuu yahay baynahuma labadooda u dhaxeeya jawaaba lagaaga rabaa hal tacrifu ma taqaanaa calaamatan calaamad calaamadoo tumayisu soo cayda ficla amr calaamad ficlu amarka soo cayda ma taqaanaa oo ka soo cayda inta kale jawaaba lagaaga rabaa mail bmiaali bimiaaleyni laba miaal labada misaaloo liqad u sugnaadeen qaddii addaalati tusayd cala taxqiiq adii taqiiqa tusayday laba miaalu keen jawaabaa lagaaga rabaa waaya ml miaali bimiaalin laba miaal labada miaaloo takuunu ay noqonaydo fiihimaa labada miaal dhexdooda qad daalatan mid tusayda calaa taqriibi soo dhoweyn jawaabaa lagaaga rabaa ml miaali bimiaaleyni laba miaal labada miaaloo takuunu qad ay noqonaydo fii axadihimaa labada miaal midkood daalatan mid tusayda calaa taqriibi soo dhoweyn wa fi laakhari kan kalena daalatan mid tusayda jawaaba lagaaga rabaa ml miaali bimiaaleyni laba miaal labada miaaloo takuunu qad ay noqonaydo fii axadima midkood daalatan mid tusayda calaa taqliili yarayn wa takuunu ay noqonaydo qadi fi aakhari midka kalena daalatan mid tusayda calaa taksiiri miaala lagaaga rabaa ml midaan u fiirsada waana laydin soo akriyey qaaraanna oqon meel u doonaan waana lagaa sugaha lagu sheegima ml miaali liqad qad bimiaali waaxidin hal miaal hal miaal miaalkaasoo taxtamilu ay ixtimaali karto aqbali karto hiya qadi fiihi miaalka dhexdiisa an takuuna inay tahay daalatan mid tusayda calaa taqliili yarayn wa taksiiri iyo badin hal mar waaa laga hal miaal sheegi miaalkaas inay qadu badin badnaan tusaydana waa dhici karta inay yaraan tusaydana waa dhici karta weliba waad sharaxe sharaxaada laga raba waaa lagu leeyahay yaraanse goormay tuse badnaanse goormay tuse aa lagaa raba saalkaas waa inaad usoo fkerto <laughs> fkeruu rabaa kaas iiriye malu misaali midka lagu sheega midkaan dambe midkaan dambeaan soo marnay kaas mabcanaan soo marin ah, adaa laga raba inaad keento meesha keliyaad yaqaan malu misaali liqad bimisaali waaxidin hal misaal misaalkoo taxtamilu ay aqbali karto hiya qadii fiih an takuuna inay tahay daalata mid tusa calaa taqriimi soo dhaweyn aw taxqiiqi xaqiijin misaala lagaaga rabaa markaa misaalka sheegtaa la hadaya hadday arrintu saas tahayna qaddu waxay tusayda takriir hadday arrintu saas tahayna qaddu waxay tusayda takriir aad leeda aadu kala duwe aye wabayin cadee fii hada misaal yuki waa midaas aadaan kuu sharaxa bayin cadee فيi hada miaal miaalka aad keentay mataa takuunu goormay noqonaydaa qadu daalata mid tuse calى taxqiiqi وamataa takuunu goormay noqonaya daalata mid tuse calى taqiiqi tamriin laylin iyo tababar arday mayiso alasmaa asmaada walafcaal afcaasha allatii taasoo fi lcibaaraati tacbiiryaalka ku sugan cibaaraadka alaatiyati oo imaanay mayiso kula nooci nooc kastoo min anwaaci afcaali afcaasha nucyaalkiisa ka mida nooc kastoo afcaashan ciyaalkiisa ka mida maca dikri calaamati adoo calaamadii u sheegaya allatii calaamada istadlalta aad u dariishatay bihaa calaamada calaa smiyati kelimati kelimada ismnimadeeda ow ficliyatiha ficilnimadeeda wahiya kelimaadkii soo socdoon sheegayna waa kana in tubduu haddaad muujidaan inta shardiya wala ficli jasmini in tubduu haddaad muujidaan ow tuqfuuhu ama aad qaridaan qayrkeed ow tacfuu ama aad iska cafidaan can suu'in xumaan laydinku sameeyey aad iska cafidaan fa in allaaha allah kaana huwa alle wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan qadiiran wax walbana awooda marka waxaan kugu macnaynaa inaad kelmadaha ixraabtooda barato ooban ilaa haddaan qofka kelmadda macnaheeda uu soqon ma dhici karto ixraabta inuu garto laakiin arday waxaan rabaa marka loo laqbeeyo oo uu macnaha fahmo inuu yidhaha kan waa maadi kan waa mudaaric kan waa amar kan waaba isim kan inuu isagu kala saartaa laga rabo oo macnaha ka dhadhansado ilah wuxuu uhi subxaana ina صafaa buurta safa wاlmarwata buurta marwa min shacaa'ir الlah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaana ka mid yihiin faman xaja اlbeyta kacbada qofkii u qasta oo xaj aada xaja waa qastay wey qofkii halkaas u qasto xaj aada aw ictamara ama cumraysto cumro u baxa falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin an yadawafa fii an yadawafa inuu dawaafo bihimaa safa iyo marwa waman tadawaca qofka samafala khayran khayr fa in allaha allah shaakiru waa mid shukriya caliimun oo ogaal badan wa qaala nabiga suban wuxuu yihi salى اlahu alيه wasalam satakunu waxaa dhici doonta kaanata maa la ydhata ma aadnan arag marka hamoodinina midii isimka iyo qabarka qaadan jirta waa ficil caadiho mudaaric ah, de siinaa gasho inu mudaaric yaho ujeedaa laakiin ficil mudaaric caadi hadu iraabe ah, oo faacilu qaadana waxa ka dambay waa u faacil ah, sidae waa ahaada waa ahaanay satakunu waxaa sugnaa doonta lena bimacnaa sabatan ka macnaynayna satakunu waxaa sugnaa doonta ama waxaa dhici doonta bimacnaa waqaca satakunu waxaa dhici doonta fitanun fidnooyin fitanu taas u faacila lama arko wax mansuuba waa ficil taam ah faacilun taqatan macnihiisa la fahma taam waa saas naaqisna waxa way marfuuca marka la sheego macnaha la fahmi maa ilaa ismka mansuubkaa la sheego saasaa lagu kala yaqaana satakunu waxaa dhici doonta fitanun fidnooyin fidnooyinkaasoo alqaacidu qofka fadhiya fiiha fidnooyinka dhexdooda khayrun uu ka khayr badan yahay min alqaacidi qofka taagan qof taagan iyo qof fadhiya yaa dagaal u diyaarsan qofka taagan soo maa ha kan fadhiya mog dagaal uma diyaarsana fidnooyinkaas markay dhacaan marka qofka fadhiya iyo kan taagan waxaa qayr badan ka fadhiya maxaa dagaal waa ka fogi dagaal waa ka fogi qof fadhiya soo ma jeedin wlqaa'imu qofka taaganna khayru waa ka qayr badan yahay wlqaa'imu qofka taagan fiiha fidnooyinkaas khayru wuxuu ka qayr badan yahy min almaashi mid socod mid socda iyo mid taagan yaa xoogaa dagaalka u dhow kan socdadooba kusii socdaaba soo ma jeedid walmaashi kan socdaan mid ka socda fiiha fitanta khayru wuxuu ka qayb badan min asaaci min orday kan ordaya hadduuba deg deg u galaaba soo ma man tasharafa lahaa qofka uu hanqal taaga xidnooyinkaas aa la yidhi kay ka dhacdo maanta meeqaa la dili waa hanqal taaga waaba waraysana soo maa man taaa man tasarafa qofka uu hanqal taaga lahaa fitanta tastashrifu waa u hanqal taagtaa kaalay ay tira war soo gaar agga fadhiisatahay warsani nin ragu goobtuu yimaadaay kaalay ay leeda u yeehan iyadu marka daba soo dheda ka taagan arka si u leeya saasaa lay maanta intaasa ladi shala intaasa la dhaawacay taasaasaan akriyey qofsaydan ku ark idaacadan ka dhegays hebel ay soo wacay hebel ay ii sheegay maanta daba aw hebel waa dhex taagan yaad maqli Ah, ah, waa u yeerataa soorod ay tira wiil dhalinyaro ataayoon fiicane waaa la fitantu culummadii selku ay dhihi jireen markay soo socoto gabar dhalinyaro qurux badanaad moodaa markii markay fitantu dhacdo oo qofku diin la-aanta arko oo dhiig muslin faraha la galo oo calacalo habar boqol iyo laba jirto idin ka dhiceen ay u ekaata markaasoo calacalo maay dhex taaga kaan aadaa kaan lagala halaa raadsaday wixii aad shala doorayda gabar maahan habartaari ahaan laakiin ma fahanti fitantu markay soo socoto culummadu waa yaqaanin laakiin dadku kale ma yaqaanin markay dhexda ka istaagaan ay habar boqol iyo laba jita noqoto oo ilkii ka dhammaadeen markaasay fahmeen walle waxaan arkay shi meesha diin la-aanta taal hadee shalay sawdigii diidanaa oo lahaa waawen kayraad iga hortaagan sawdigii lasaa ma fahmaan hmm, laakiin maalin maalinkii gacmuhu dhiig ku yeeshuu fahmaa allah mustacaan man tasharafa lahaa qofka u hanqal taaga tas tashrifu waa u hanqal taagtaa waman wajada qofkii haluu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam fiihaa fitantaas malja'an meel u ciirsado oo macaadan meel la magan galo falyacud biha magan galo meel uu uga baxsado oo uga cararo qofka fitantaas yaqaana ha ka cararo fitantaas qofkii yaqaan meel uu uga cararo iyo meel uu u ciirsado meeshaas ha ku tiirsado ha u cararo marka hadda meeshaan darsi kale lagu qaada maayo waa icraaba laga rabaa kelmadaaficila kelmadaa'isima taasaan insha allahu la rabaa alxarfu hada maxalo alxarfu xarafkii hada maxalo qaala wuxuu hi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajrumi walxarfu xaraf ma shay weeye laa yasluqu uusan suuban macahu maaga la jirkiisa daliilu ismi isimka calaamadiisii walaa daliilu ficli ficilka calaamadiisii xaraf maxaa la yidhaah waxaad soo ogaatay calaamadaha ism lagu oqonsado waxaad kaloo soo ogaatay calaamadaha ficil lagu oqonsado xaraf calaamada lagu oqonsado ma rabtaa calaamadihii ismka kelmadii carabiga oo aan aqbalayn calaamadihii ficilkana aan aqbalayn kelmadaasaa ah xaraf saas darteed waxay dhan kelimad carabiya haddaad aragto ood garaweyda waxay tahay calaamadihii isimka u bandhi day aqbasho waa ism hadday aqbali weydo calaamadihii ficilka u bandhig hadday aqbasho waa ficil hadday labadaba diiddo facrif bixarfiyatiha inay xaraf tahay ku oqoonso ama faxkum bixarfiyatiha xarafnimo ku xukmi ah, xarafnimo ku xukmi soo ma jeedid xarafnimo ku xukmi waa noocaas waxay yidhahdeen culummadu haddaad rabto tusaale qofka bilowgaa wax lagu fahamsiiyo x iyo kha iyo jiim jiim x kha isku siyay u qoran yihin jiim maxaa lagu gartaa dhibicda hoose khana dhibicda kore maxaa lagu gartaa dhibic la'aan isim calaamadahan kuu soo sheegay ku garo ficilna calaamadihii lasoo sheegay ku garo xarafna calaamad la'aan su-aalay keeneen saas la yihi waxay yidhahdeen xarafku waa shay mawjuud ah shay mawjuud ah see calaamad ugu noqona wa maxduum calaamad la-aan waa maxduum waa wa la waaye jawaab jawaab waxaa leedahay macduumku shayga mawjuudkaa calaamad markuusan u noqon karin waa markuu muطlaq yahay laakiin hadduu muqayad yahay waa u noqon kara waanag inu haddana waa nagi saddexda xaraf ku misaalin inuu noqon karo hadda calaamad la-aanta xaraf calaamad la-aana u calaamada calaamad la-aantu muطlaq ma ahan waa muqayad maxay ku qaydan tahay calaamadihii isimka iyo calaamadihii ficilka waa in laga waaya wax kale ha laga helo hadii laqabo fiiri ah, calaamad la-aanta maaha calaamadooda inaa lagu arag maaha waxay tahay calaamadihii isimka iyo calaamadihii ficilka waa inaan lagu arag intaasay ku qaydanta halkaasay ku qaydanta ah, marka waxaa la shay mawjuud ah shay macduuma ah, hadduu muqayad yahay waa u noqon kara calaamad laakiin waxaan la ogolayn waa waa markuu mulaq yahy waayo xaraf markaa muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ibnu اlajrumi wاlxarfu xaraf maa lafdi weeye lafdigaasoo maa lafdi weeye ama maa lafdigi weeye ma bimacnaa ism usul ka dhig bimacnaa aladi ka dhig kii ka dhig maa kii weeye laa yasluqu uusan suubanayn macahu maaga la jirkiisa daliilulismi isimka daliilkiisi daliilka waa calaamadii halkan waxaa isku mid ah marka baabkan hawe la joogo daliil calaama xuja burhaan waa isku mid usuul fiqi markii la tago ama mandiq iyo baab kale la galo waa kala duwan yihin waa kala duwan yihin qaarna waa isku mid a ah marka abwaabtaas la joogo laakiin baabu naxwi markaad joogto daliil calaama burhaan xujo waa isku mid calaamada loola wada jeedo laakiin haddaan ku naxwo berri marka usul fiqi la gaaro ama baab kale aad gasho adda mandiqan baraad tidhaahdo halkaayo ha ku socoto warku intaas waa ka dheeri mar xagga la tago qaar waxayna waa isku mid qaar waxayna waa kala duwan yihin qolada manaadiqada waa u kala duwan yihin burhaan iyo xujo iyo daliil iyo calaama iyo amaara shaqa iskumala waa u kala duwan yihin ayaga qaarna waxay leeyin war waxaad kala duwaan lama arkee wax meel kalead noo jiidaydaan wuxu waa isku mid halkaas marka la tago marka warkeeda likulli maqaamin lahu maqaam meel walbaa war u gaarahay leeda naxwo markaad joogto calaama daliil burhaan xujo kulli waa isku mid amaana waa isku mid marka ishkaal male qaaraa macnaha mucaaradayn ibnu ajruumi ayagoo maskaxda ay uga jirto funuunta kale ay yidhahdeen daliil muxuu yidhi oo calaamadu dhihi waay ay yidhahdeen war waa isku mid halkaan marka la joogo waa isku mid waa isku mid wاlxarfu xaraf maa kii weeye lafdigii weeye laa yasluqu uusan suubanayn laa yasluqu marka lagu leeyahay luqawiyan luqa ahaan waa wuxuusa u suubayn ma laa sharcan walaa caql sharci ahaan uma suubtmaan me sharci loogama hadla meeshan kelmaddan carabta ma ku hadlasha mise kuma hadli bisa laga hadla meesha luqatana laga hadla bis caqlina looga hadlima meeshaas manaadiqa iyo cilmukalaam maha meesha waxaa looga hadlaa luqawiya saas darteeda waxaan leenahay kelmadan carabtu ma ku dhawaaqday hadday ku dhawaaqday waa suubata waa saxiix haddaysan ku dhawaaqina ma suubatan leeda luqa looga hadla meeshan walxarfu xaraf maasha weeye laa yasluxu aan suu uusan suubanayn oo uusan wanaagsanaanayn maxawla jirkiisa daliilu ismi ism calaamadiisa walaa daliilu ficil ficil calaamadiisa hadda tusaale bal soo qabso min soo qabso calaamadihii ficilka iyo calaamadii isimka u bandhig calaamadii isimka maxaa ka mid ahaa al a ah, ka mideeda eh. algeli min almin maxaa laleeyahay ma suubato macnaha luqa carbeed maahan wey ma suubato markaan leena qofka hadda cajami o iska geli kara isagoo iskaga qasba isaga wax uma xaraara qofka haddii dhadhanku ka tago cuntadaan cusmo male ibaaleeda ma kala fahmi kara ma kala fahmi karo qofka markaan ixraabta aqoonoon carabiga aqoon isaga wax walba kau suubadaa laakiin waxaa laga hadlaa qof wax u dhadhamayaan caafimaad qabo oo carabiga yaqaan wuxuu ku le waa kula yaabaa almin wuxuu kule acuudu bi adi oo ku hadla tanwiin lama geli karo tanwiin min minun wax ku hadla carabiga li lama arag calaamadihii marka isinkuma suubadaan haye calaamadii ficilkii keen bal qad qad min wax jiraba maaha saufa min wax jira maaha khalaas waxaa jira marka waa xaraf Ah. marka uma suubato marka lagu leeyahay luqada carbeed maahan wey oo carabu kelmadan sidaan uguma dhawaaqin wey saasaa loola jeeda sidaasaa loola jeedaa sharax maxamed maxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yatamayazu lxarfu xarafku waa sooxmaa can akhaweyhi labada walaalihiisa waa ka sooxmaa alsmi ism iyo walficli ficil muxuu ga sooxmaa biannahu xaraf laa yasixu ma ansaxayo dukuulu calaamatin calaamad gelideed calaamadoo min calaamaatilsmaai asmaada calaamadaheedii ka mid ah calaamadihii almutaqadimati soo hormaray walaa kayrihaa kayrkeed calayhi xarafka korkiisa inay galaan ma ansaxayo ma ansaxayo luq ahaan macna kamaa laa yasixu siduusan u ansaxayn dukuulu calaamatin calaamad gelideed calaamadoo min calaamaatilafcaali afcaasha calaamadaheeda ka mid a allatii calaamadihii sabaqa uu soo hormaray bayaanuha cadaynteeda walaa allatii calaamadihii sabaqa uu soo hormaray bayaanuha la cadaynteeda walaa kayrihaa qayrkeed nama u suubato ina galo walaa kayriha calaamada ku cadaf alayhi xarafka korkiisa inay gasho alayhi xarafka korkiisa inay gashaa ma ansaxaydo wa misaaluhu xarafkii misaalkiisii min wey wa hal wey wa lam wey huu saddexda u miaali xaraf saddex u qaybsama nuqtasun bilasmaai xaraf asmaada galo oo aan afcaasha gelin mina ka mida min ficil ma gasho waxay gashaa ism waaba calaamad ism lagu yaqaana waana hoos dhigtaa ismkay gasho waxay ka mid tahay markaa qismiga la yidhaahdo muqtasun bilasmaa xuruufta xurufulqafdi oo dhan a ka mida al a ka mida wa hal wa lam lamtuna waxaa la yidhaha xarfun muqtasun bilafcaali lamtu ficil mudaaricayba gashaaba isim ma gasho lamtu waa halna waxay u dhigan tahay mushtarakun baynahumaa xaraf waxaa jira asmaadana gala afcaashana gala hal a ah ka mid a ah. fahal antum shaakiruuna fahal antum hal maxaa ka dambeeya antum antum waa ismu damiir haye ficilkana way gashaa hal hal yastadiicu rabuka hal maxaa ka dambeeya yastadiicu ficil mudaaric marka meeshaad cadowgate hal asmaana waa gashaa afcaalna waa gashaa marka xaraf wuxuu u qaybsamaa saddex muqtasun bilasmaa'i muqtasun bilafcaali mushtarakun baynahumaa sidaas darteed inaad barato uu saddex misaal kuu siiyey min muqtasun bilasmaa'i ka ah. xuruufta asmaada gaarka ku ah ilaa waa xarfan min xuruufi lqafdi xuruufulqafdina dhammaan waxay gaar ku yihiin asmaada hal waa xaraf mushtarak oo ka dhaxeeya asmaada afcaasha lam waa xaraf muqtasun bilafcaali fahaadihi اkelimaatu kelimooyinkan kelimooyinkan ahalaaثatu saddexdaa min hal lam xuruufun xuruuf weeye liannahaa kelimooyinkaasu laa taqbalu aqbali mee laa taqbalu aqbali mee al wala tanwiina tanwiin aqbali me ma la geli karo waa xuruuftii al iyo tanwiin xuruuftii waxay ka mid ahay asmaada walaa yajuusu mana banaana dukuulu xarfin xarf dukuulu xuruufi اlkafdi walaa yajuusu mana banaana dukuulu xuruufi اlkafdi xurufulkafdiga inay galaan alayhaa kelimooyinka saddexdaa calayhaa kelimooyinka saddexdaa xurufulkafdi ma galaan lama geli karo falaa yasixu ansixi maa an taquula inaad tidhaahdo almin walaa an taquula inaad tidhahdo ansixi mee minun walaa an taquula inaad tidhahdo ansixi mee ilaa min wakadaalika sidaasoo kale waxaa baqiyat xuruuf xuruufta inta kalena waa sidaas ma geli karto quruufta asmaada lagu oqonsan jiray iyo dhammaan waxayda noqoshee laa yasixu ansixi maa an tadkula inay gasho calayhaa kelimooyinkan saddexdaa asiinu siin walaa sawfa sawfa walaa taa-u taaniintii dhadegaynta taadeedii taadii asaakinatun reebaneed walaa qad qadna gelime macnaa calaamadii calaamadii afcaashuna geli maayaan walaa kayruha kayrkeedna gelime oo mimaa kii ah huwa calaamaatun calaamada u ah calaa ana alkelimata kelimadu ficl inay wax kastoo ficil tusa oo calaamad ficil u ah oo kelimadaanu inay ficil tahay calaamad u ah ma gelaayo xuruf kelimadaha min hal lab mar haddaan calaamadihii asmaadu gelay calaamadihii afcaashuna gelay faxkum bixarfiyatiha xarafnimo ku xugmi hadde marka tamriin tababar arday iyo layli adaa lagaa rabaa tan intaad soo diyaarsato waa la isweydiina inaad soo diyaaradaa lagaa rabaa meesha xaa ka maqan fiiri tamriin fiiri maa dhig uu ku yidhi kulla kelimatin kelimad kasta oo min alkelimaati kelimooyinka ka mida alaatiyati imaan doona fii kalaamin mufiidin hadal mufiida ah inaad dhex geli baa lagaa raba kelimada waxaad dhex gelinaa jumlo mubtadiya khabaraad ka dhigay ama ficliya faacil ama ficli naab faacil markaasa hadal mufiid had ah ka soo saare soo ma jeeda fii kalaamin mufiidin dhex geli kalaamkaasoo yaxsunu uu wanaagsanaana asukuutu calayhi in lagu aamuso annakhlatu adaa lagaa raba inaad naqla keligeed waa geetimireed kalaamaad geline mufiidad ka dhigan alfiilu maroodigii adaa laga raba waa kelimad keligeeda yanaamu waa seexana waa kelimad gaara fahima waa fahme waa kelimad gaara alxadiiqatu beertii alardu dhulkii alma biihi yaakulu waa cuna atamaratu mirihii alfaakihatu qudaartii yaxsudu beertii u goyna yudaakiru darsigii mudaakirina waxaasoo dhan waa kelimad kelimad waxaa lagaa rabaa inaad ka dhigto wax macnale hadda macno ma lehe kelmadayaan lafdiga macnihiisa laqo weynan u akran ee eh, hadda macno male kelmadahan kelmadahan waxay macno yeelaan markii kalaam mufiida laga dhigo marka adaa lagaa rabo bacdig fi lmakaani alkhaali meesha bannaan min kulli misaalin misaalka ta ka bannaan oo min alamilati alaatiya misaalada imaanaya ka mida kelimatan kelimadoo yatimu uu ku dhammaystirmo bihaa kelimadda almacnaa wabayin caddee bacda daalika cadada ajzaai kulli misaalin misaal kasta ajzaada inta kelimo uu iska saaran yahay caddee wa nawca kuli juزin juز kastana nuuciisa cadee ma isma ma ficla maxarafa diri yaxfadu baa lagaa raba inaad waxaa lagaa rabaa meeshaas banaan kelimad yaxfadu iyo adarsa meesha waxaa udhexeeya guda ay asawru waa godanta waa dili alardana waa ka dhiganta waxa ka horeeyo ka maqan kusoo ku soo daraa lagaa raba yasbaxu waa dabaalanaa wey fi nahrina waa taqaana waa webiyi meeshaas banaan kelimadda ka maqan inaad keentaa maskaxdanta ka shaqaysido alwaladu waa caruur almuadabu waa caruur la edbiyo edab loo yeelay waxa ka dambeeyaoo ka maqan waa inaad keentaa tasiiru waa ficil mudaaric waa soconee wey filbixaarina waa ujeedaa badaha meesha udhaxayda wixii ka maqnaay aad ku soo qori oad ku soo buuxine ta adoo deganoo maskaxdaa deganta meel fadhiya alwaalidu waa taqaan waa waalid calaa ibnihi calaa bnihi caruurkuu dhalay meeshaas waxaa ka maqan waa inaad soo buuxidaa yartaficu waa ficil mudaaric waa kor noqonaa wey filjawi hawadii weeye meesha udhaxayda waxa ka maqan waa inaad kusoo buuxidaan waa inaad kusoo buuxidaan caliyun cali azahra ah, waa ubaxa waxa ka horeeyo maqan waa inaad keentaa wa yaksuru waa badana waa ficil mudaaric bibilaadi misra wadankaas masaru ku badana waxa masar ka baxa meeshaas inaad kusoo qortaa lagaa raba oo manaasibka u ah oo masar aad uga baxo masar aad looga helo abaa lagaa raba waa la gartay asamaku waa godantahay asamaku waa godantahay filmaacina waa taqaana samak waa kalluunka waxa ka horeeyo maqan waa inaad meesha ku soo qortaa bayin caddee alafcaal afcaasha dersiga soo socda wey waxaan o dhan dersiga soo socdaa la iska rabaa insha allah dersiga soo socdo ayaa la iska rabaa sooma jeedi darsiga soo socdaa la iska raba arday kasta waxaa laga rabaa fiiriyo waktiga arday kasta warqad cadu magaciisa ku qora saddex tamaariintaanuu ku qora marka fiiri intaan uu ka soo shaqaynaa markaasuu keena warqadaasuu buuxi warqad cadu qaadanaa qof iiga shaqey haddaad tirado weligaa wax baramaysa adiga waxaa rabaa inaad dhididto maskaxdu ku xanuunto inaad dhididto wixii hadda markaad rafaado ood ka quusato waa dhici karta qof inaad tira war meesha maxaa tira laakiin haddaad marka koobaad tira igala shaqee taas waa qishigii maxaa qishiga loogu diida axdo wax bara ma cadda maskaxdiisa waa damiir eber waa baabici waxaad ogaataan maskaxda inuu ku jirto haddaadnaan ka shaqaysiin weligiin maskaxdiinu xifdin maskaxda waxaa la ogaaday haddaad ka shaqaysido maalin kasta waxaa u siyaada awood ilaa marka dambe aad gaarto ood ku kalsoonaato kula yawmin boqol xadiis aad xifdi karto insha allah hadduu ilahayna gaarsiiye markaan xifdiga naxwo gaarin alfiyada waxaan ahayn xifdi mayno inta kale waa iska laqdaynayna laakiin alfiyada sida faatixa kolka ma fidmayn waa laga cayrina darteeda looma ogol markaasa waxaa ogaa doontaa bilowda fiiriya alfiya insha allah hadduu ilaahay noo ogolaado oo noo fasaxo toban bayd maalinka ardaga waa dhibi laakiin maalin maha uu dhammaanayo afartan bayd soo xifta hadii la yidhahdo laba bayd ugama dumo waxayna maskaxdiya tababarana maalinkaasad waxaad dhihi doontaa war wax walba ha xifdiye wax walba hanala akriyo wax walba inaad bukhaari xifdidaa dadkii bukhaari xifsanaa lama yaabid markaa waad leedahay bukaari laakiin hadda maanta waxa wey maskaxdi waa hurdeeda ku shaqaysa meeshaan iska taalla waa faadi waa inaan noolaynaaan rabnaa in la nooleeyaa marka maskaxda waxaa lagu nooleeyaa waa laga shaqaysiya waa la dhibaa waxbaa lagu xifdiya marka meeshaan haddaad tira qof ii sheeg weligaan maxool kuu biximin ii sheega dhiinanta meel u fadhiisato maskaxda qalaale ka shaqaysii ah. wixii aad ka quusato markaas qof waa la kaashan laakiin adoon quusan haddii kaleeto meesha adigaad joogtaa waxba kuuma kordi hmm. waxba kuuma kordi bayin caddee alafcaal afcaasha almaadiyata maadigaa iyo walafcaal afcaasha almudaaricata mudaarica iyo waafcaal alamri afcaal amarka iyo wlsma asmaada iyo wlxuruufa xuruufta dhammaan waxaad ka caddaydaa min alcibaaraat alaatiya cibaaraatkan soo socda maa jacala allaahu ilaahay uma yeelin lirajulin nin min qalbayni lirajulin qofaa loola jeedaa rag iyo dumar wa ismi qof laba qalbilu ma jiro carabta miday dhihi jirtay dulqalbayn laba qalbile maalintii beder gaaladii jabtuu ka mida isagoo halkaba la ordaayuu tegey marka markaasaa laba qalbile ayta halka kaba tii kala s farintay maaqa maxaa la been waa ila laba qalbi ma lahay ha laba qalbi aduu leeyahay mogta midna waa ku carala midna ka udkuasha lahay marka laba qalbi been ay noqota laba qalbi ma lahay marka laba qalbi qofna ilaahay uma yeelin qofna ka dhegaysaa laba qalbi aan leeyahay maa jacala allaahu ilaahay uma yeelin lirajulin qof min qalbayni laba qalbi fii joofi gudihiisa ma yeelin joofku waa gudaha qalbina haddaad maqsho waa wadnaha caqligu meeshu qofka uga jira waa madaxa mase waa wadnaha yaa sheega caqliguma madaxu ku jira mase wadnaha wadnuhu ku jira aduu wadnaha qabta war yaa khilaas maskaxda ku jira caqligaan ku caqli adi caqli ma leeda dad sawira soomaalan arag caqligu halkuu ku jira ma maskaxdu ku jira mase wadnaha qalbigu ku jira maskaxdu ku jira daliila lagaaga raba aayada lagaa raba maskaxda ku jira ma haydaa aayad ma hayda hay aduu aayad keen lahum quluubun gaaladaanu waxay leeyihiin wadnayaal laa yacqiluuna bihaa aysan waxba ku garanayn halkaas wadnaha ku jira caqligu maskaxdu waa la shaqayda qaab ilahay ugu talaga iskula shaqeeya laakiin caqliga asalkiisu waa qalbiga qur-aanka ku celcelinaya wadnuhu dhex fadhiya caqliga maskaxduna waa la shaqaynayda qaabkay marka iskula shaqaynayaan lakin haddee anagu ma garan karno ilahay baa og hmm. marka waa nuucaas wey maa jacala allahu ilaahay uma yeelin lirajulin qof min qalbayni laba wadne fii jawfi gudihiisa ilaahay ma yeelin aayaddii waa taas carabi weeye halkan yaxrisu waa ku dadaalaa alcaaqilu qofka caqliga leh calaa ridaa rabbihi rabbigiis raalli inuu ka noqdo ayuu ku dadaalaa qofka caqliga caqli kaasaa la yidhaha maxaa yal caqli sidiisa caqli soomaali ahaan yaa u sharxi kara caqli aryaa si sax u sharxa hayanuun caqli waa waxaad wanaagii xumaanta ku kala garto wax ka damay male waa war cad soo maa waa saas way caqli xumaan naar ka daran miyaa la arkaa wax ka daran ma la arkaa wanaag ilaahay oo raalli kaa ah oo janno aad ku hesho wanaag ka weyn ma jira marka caqli male qofkaan cadaafka alle ka carari caqli male mana kala yaqaan wanaag iyo xumaan wanaag iyo xumaan ma kala yaqaan qofaan ilaahay cadaabkiisa caradiisa ka cararay qofaan ilaahay raalli ahaanshadiisa iyo janno raadayn caqli male maxaa yeele xumaan iyo wanaag maba kala yaqaan maxaa yele xumaan cadaab alle ka daran miyaa jirta ya iyo care alle mase wanaag ka weynaa jira allah raalli kaa noqo janno ku geeyo marka qofkaan raa aan janno raadsayn oon ilaahay raalli ha kaa noqdo aan ka shaqaynayn oon cadaab alle ka caraanan caqli male saas darteeda gaalada dhimisa ilahay ku celiya qur-aanka laa yacqiluun laa yaclamuun caqli male wax ma oga ah, meeqaa ilahay ku celiya caqli male imaamuna shaafici ilahay raalli ha ka noqdo wuxuu dhihi jiray haddii qof wax dardaarmo oo yidhaahdo markaan dhinto qofka dadka ugu caqliga badan hala siiyo yaa la siina qofka zaahidka oo cadaabka alle uga carari og oo jannada ku dadaali og iyo raalli ahaanshaa ilahi kaasaa faraha laga saara qof la caqliguma jiro caqli kaasaa gaari marka caqli ma leh qofaan ilaahay raalli ahaanshadiisa ku dadaalay yaxrisu wuxuu ku dadaala alcaaqilu qofka caqliga leh calaa ridaa rabbi rabbigiis raalli ahaanshadiisa hadal kale wey intaas waa jumlo go'day jumlo kale uqruf u shaqayso lidunyaaka adduunyadaada ka taciishu sidii adoo noolaana abadda weligaa adoo weligaa dhimin fiisii oo kaleeto u shaqayso markaad adduunyada u shaqaysane ir kelmadaasu waa hartay intaasun intaasu gaara isgu xihanta uqruf lidunyaaka kaanaka taciishu abadda waa hartay yascal fataa wiilka dhallinyarada wuxuu ka shaqeeyaa liumuurin arrimo arrimahaasoo laysa yudrikuhaa asagu uusan gaarayn qofka dhallinyarada caqliga badan arrimo asagu midhaheeda uusan guraynu ka shaqeeyo hadhacda inuus yidhahdo waddankan soomaaliyeed xor ha nool maxaa ilaali maxaa yeelay ilmahaaga iyo ummadda soomaaliyeedoo dambe gumaysi miyay ku noolaanaya etoobiya miyay ku hoos noolaan doonaan soomaaliya ma waxay noqon doontaa gobol etoobiya ka mida ah. ise gobol xoray noqon doonta isagu hadda wuxuu s iska dhiman karagtaa laakiin ummadda soomaaliyeed oo dambe ma waxay noqon doonaan gobol etoobiya ka mid oo ku hoos nool oo la gumaysta mase waddan xoog talo kay noqon doona oo qiyaal ilahi aaabud waxaa dhacdaa qof inuu ka shaqeeyo use waddankiisu xor u noqo lahaa ummaddiisa muslimka xor u noqo lahaa baa dhici karta inuu ka shaqeeyo qof dhallinyara masal halkaas jumladaasuna gaar intaasa isku xihan jumlo kale haddaan hadal kaloo gaara wey hadalka iskuma dheer isku xihan maaha lan yutri lan tudrika adugu gaari maydin ardayahu almajda sharaf xataa talcaqa sabi ilaa si xataa talcaqa ilaa aada leefto asabira sibir sibir ma taqaana sibir waa geed xaraar xaraar aada la yaabaydo sibirku waa wax katar wax show la dhadhan show ka xaramid ya asabra miyuu idinka idin dhigaa maya maya sibir asibr sibirka waa geed sabra dil waa sabirka xadiga dulqaadka wey laakiin sibir geed laydhaha jira ya dacar wey waa geedka dacarta geed xaraar badan wa macnaheed waxaa loola jeedaa dulli adoon ku sabrin cizo cilmi gaari mayso walaadan cizada cilmiga gaarayn xataa tasbira dulla tacalluq ilaa waxbarashada dhibkeeda iyo dulligeeda ad ku sabarto saas wey macnii in tasduq haddaad run sheegto ood been iska ilaalido tasud sayid aad noqoni sayid aad noqoni sharaf uu yeesha qofku been laale munaafiq hadda qofkan kan weji kula kan weji kula waa dullooba qofkan laba wejilaha cizo iyo sharaf inaad yeelato dadkoo dhan ay ka markhaati kacaan ad ma rabtaa been ka ilaali haddii naftu barqadii kaa dhacay kelmad beenuhi kaa soo bixi sayidaad noqone intaasna waa hal jumlo in tasduq tasud intaasa labada ficil jasmid qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaha qofkii naftiisa dahiray oo xumaanta iyo dunuubta ka dahiray waqad khaaba waxaa hoogay man dasaahaa qofkii naftiisa aasay oo dhulka ku aasay sharafteedii dhan aasay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wsalaam wbaarak calaa nabiyina mxamed